بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد نواسخ المبتدأ والخبر وحين علم كسب محني جزكي هره ee kitaabka qadriga ah oo inoo dhammaaday ayaynu juskii labaad maanta insha allahu tacaala bilaabaynaa juska labaad wuxuu ka bilowdaa nawaasikhu lmubtada'i waalkhabar mubtadaha iyo khabarka kuwa nawaasikhda u ah ee dusha ka gala nawaasikhdana waxaa loo qaybiyaa xagga camalka saddex qaybood wax mubtadaha iyo khabarka labadaba wada nasbiya waa danna wa akhawaatuhaa iyo wax mubtadahana rafciya khabarkana nasbiya waa kaana wa akhawaatuhaa iyo wax sidaa cagsigii sameeya oo mubtadahana nasbini khabarkana rafcini waa ina waa akhawaatuhaa haddaba nawaasikdaa ayuu sheekhu halkan maanta insha allahu tacaala aynu ku arki doonaa isagoo inoo qayb qaybinaya oo qayb kaste halkeega inoogu keenaya nawaasikhlmubtada'i mubtadaha iyo walkhabari khabarka nawaasikhdoodii baabun annawaasikhu kuwa wax nasakhaa ereyga nawaasikh ihi waa jamcu naasikhin naasikhuna waa ka wax bedela ama dooriya cadceedda oo kale markay hadhka beddesho ee xag buu u jeeday xagan ahayn ay u jeedisabaa naasikh lagu tilmaami karaa haddana waa xukunkii mubtadaha iyo khabarka uu lahaa kuwa beddelaya sida kaana waa akhawaatuha oo kale oo markaan idhaahdo ashamsu daalicatun ee labadaba marfuucan ka dhigo haddaan kaana ku daro ka hore mubtadaha ana marfuucnimadii waa loo dayni ka dambe ee khabarka ana mansuub baa laga dhigan waxaana loogu dhawaaqi kaanat ishamsu daalicatan kaanadaasi labadaba iyadaa ku camal fashay shamsada godaalkaa saarani godaalkii markii mubtadahana ma aha godaalka mubtadaha ibtidaha keensanayey haddana godaalka shamsada saaran kaanada ayaa kaanada keensanaysa waa basriyiintu siday qabaan nimanka kuufiyiinta la yidhaha waxay ku tegeen kaanat ishamsu daalicatan markaan idhaa kaanadu daalicada unbay nasbisaaye shamsadu sidii marka horeba ay marfuuca u ahayd ayay haddana marfuucu tahay kuufiyiinta hal su-aaloo la weydiiyey ayay ka jawaabi kari waayeen waxaa la yidhi waynu aragnay ficil wax qura rafcista waa ficilka laasimka ah oo kale tusaale ahaan waxa kaloon aragnay ficil waxna rafciya waxna nasbiya waa ficilka mutacadiga ee mafcuulka qaata iyo faacilka oo kale af carabiga ma la hayaabaa la yidhi ficil wax nasbiya oo wuxuu rafciyaaba ayna jirin jawaabtii maya bay noqotay waxaa la yidhi haddaba haddaad tidhaahdiin kaana waa akhawaatuha khabaruun bay nasbiyaan ee mubtadaha kuma camal falaan oo ibtidihii horaa ku camal falaya waxa ka dhalan hadalkiinna in la yidhaah ficil wax nasbiya ayaa af carabiga jira oo wuxuu rafciyaana ayna jirin taasina waa arrin la diidan yahay annawaasikhu kuwa nasakha ee dooriya lixukmi lkhabari qura ma odhan kuufiyiintu lixukmi lkhabari bay qabaan basriyiintuna lixukmi lmubtada walkhabar bay qabaan ila kaanadu labadaba ku camal falaysaaye annawaasikhu kuwa nasakha lixukmi lmubtada'i mubtadaha xukunkiisa iyo walkhabari khabarka xukunkiisu halaathatu anwaacin waa saddex nooc axaduhaa saddexdaa mid ka midihi kaana weeyi wa amsaa weeyi wa asbaxa weeyi wa adxaa weeyi wa dalle weeyi wa baato weeyi wa saara weeyi wa layse weeyi wamaa zaala weeyi wamaa fatia weeyi wamanfaka wamaa barixa iyo wamaa daamo weeyi waa saddex iyo toban ficil saddex iyo tobankaa ficilba mubtadiya khabar bay dusha ka galaan mubtadaha iyo khabarka ay dusha ka gelayaan mubtadihiina marfuuc bay ka dhigan ismina waa loo bedeli magiciisii khabarkiina mansuub bay ka dhigani waa saddex iyo toban kuba saddex iyo tobankaba sidaasay shaqadoodu noqon fa yarfacna way rafcinayaan saddex iyo tobankuba almubtada'a mubtadaha way rafcin isman kiyo ma ismi u ah lahunna iyaga waa ismu kaana ayaa la odhan magacaa ismiga kaana ah waa tasmiya bilaa munaasaba bay nuxaadu yidhaahdeen waa magac la bixiyey oo munaasaba uu meesha u leeyahay ayna jirin ismu kaana kaana magaceegii oo kaani ma ismi baa iyada magacba u baahan ismu kaana ismigii kaana kaani ismi ay leedahay ismu kaana magacaasi waa tasmiya bilaa munaasaba bay culimmadu yidhaahdeen wax munaasabo ah oo nuxaaddu halkaa ay u eegeen ma jirto fa yarfacna way rafcini almubtadaa mubtadaha isman ismi iyagoo lahunna iyaga u ah wayansibna wayna nasbini alkhabara khabarka khabaran khabar isagoo lahunna iyaga u ah wa kaana rabbuka rabbigaa wuxuu ahaaday qadiiran ayuu ahaaday mid awood badan ama qudradiisu ay aad iyo aada facaale u tahay wa kaana rabbuka qadiiraa ficilka naasikhihi waa kaana ismigii mubtadaha ahaan jiray waa rabbuka khabarkiina waa qadiiran hadalkaa asalkiisu wuxuu ahaa marka kaanada laga saaro rabbuka qadiirun rabbuka rabbigaa qadiirun waa mid qudradiisu ay cajiib tahay rabbuka qadiirun kaana marka lagu daro rabbukada sidii baa loo godi laakiin godaalka ayaa kala duwan midna ibtide ayaa sababaya midna kaana ayaa sababaysa qadiirkana waa la nasbin wa kaana rabbuka qadiiraa halkaa sheekhu wuxuu kaga soo baxay matnigii bal sharixiisa intaa aynu eegno annawaasiku kuwa nawaasikhdu waa jamcu naasikhin naasikh la jamciyey wa huwa isagu fi luqati luqada min annaskhi buu ka yimid oo bimacna alisaalati tirtirin macnaheed ah yuqaalu waxaa la yidhaahdaa nasakhat shamsu cadceeddii ayaa tirtirtay adilla hadhkii ayay baabi'isay idaa asaalatu markay zuuliso wa fil istilaaxi heshiiska culimmadana maaka weeyi yarfacu rafcinaya xukmalmubtada'i mubtadaha xukunkiisii buu rafcinaya ayuu zuulinayaa yarfacudaasi godaya ma aha waa yuziilu maa yarfacu marka lagu yidhaha yarfacu waa maa yuziilu baa looga jeedaa maa yarfacu waayo yarfacu marna waa rafcaha caadiga ah ee godaalku uu ka mid yahay madna waa koryeelid iyo isaala looga jeeda hadda waa isaalo maxaa lagu kala garanayaa labada macno kolba kay tahay yarfacuda mafcuulkeegaad u fiirsan haddii maa yarfaculmubtadaa la yidhaah oo mubtada uu ku xigo waati waa rafcihii godaalkoo kale ahaa haddii laakiin xukun uu ku xigo oo maa yarfacu xukma almubtada la yidhaah mubtadaha xukunkiisa waa la zuulinayaa waa la zuulinayaa markaa maa yarfacu waa mid rafcinaya oo zuulinaya xukma lmubtada'i mubtadaha xukunkiisa iyo walkhabari khabarka xukunkiisa wa huwa kaasi halaaثatu anwaacin waa saddex nooc maa yarfacu lmubtada'a mubtadaha mid rafcinaya kani waa rafcihii dambe ee godidda ahaa oo yansibu nasbinaya alkhabara khabarka wa huwa kaana wa akhawaatuha waa kaaniya kuwa lamidka ah waana saddex iyo toban iyo wamaa yansibu mid nasbinaya almubtadaa mubtadaha wayarfacu haddana rafcinaya alkhabara khabarka wa huwa kaasina ina waa akhawaatuha waa ina iyo kuwa la midka ah iyo wamaa mid yansibuhumaa wada nasbinaya macan si wada jir a ah u wada nasbinaya wahuwa kaasi danno iyo wa akhawaatuha waa danno iyo kuwa lamidka ah wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa alawalu ka koobaad waxaa lagu magacaabaa oo min macmuuley baabikaana kaana baabkeega labadeeda macmuul ah isman baa lagu magacaabaa wa faacilanna waa lagu magacaabaa faacilkaasi maaha tasmiye xaqiiqiye waa tasmiye majaaziya wa yusamaa waxaa kaloo lagu magacaabaa ahaaniika labaad khabaran khabar baa lagu magacaabaa wa mafcuulan mafcuulna waa lagu magacaabaa khabar iyo mafcuul wa yusamaa waxaa lagu magacaabayaa alawalu ka hore oo min macmuuley baabi danna baabka danna labadeeda macmuul ah isman baa lagu magacaabaa wa haaniika haaniga ana khabaran baa lagu magacaabaya wa yusama alawalka hore waxaa lagu magacaabaa oo min macmuuley baabi danna baabka danna labadeeda macmuul ah mafcuulan awal mafcuulka koobaad baa lagu magacaabi wa haaniika labaadna mafcuulan haaniyan baa lagu magacaabi mafcuulka labaad kaana wa akhawaatuhaa kaana wa akhawaatuhaa buu haddaba saddexdii qaybood sheekhu soo qadimay waxaa loo baahan yahay kaana wa akhawaatuhaa inaan eegno bal hadda sheekhu siduu usoo dhigo ama siduu uga hadlo waalkalaamu kalaamku aal-aan hadda fii baabi kaana kaana baabkeeguu ku sugan yahay wa alfaaduhu ereyadiisuna halaada casharata lafdatan waa saddex iyo toban lafdi saddex iyo toban lafdi weeyi toddoba ayaa la haleeshiiyaa oo sidaasoo kaluunla macno ah toddobada la haleeshiiyo aadda iyo rajaco iyo caado iyo istixaala iyo xaaro iyo raaxo iyo taxawalo ayaa ka mid a walkalaamu kalaamku alaan hadda fii baabi kaana kaana baabkeegii ayuu ku sugan yahay wa alfaaduhu alfaadiisuna halaatha casharata lafdatan waa saddex iyo toban lafdi wahiya iyadu calaa halaathati aqsaamin saddex bay u qaybsami maa yarfacu lmubtada'a mubtadaha mid rafciya wa yansibu lkhabara khabarkana la nasbiya bilaa shardin shardi la'aantii waa sideed baynu odhan jirnay waxa mubtadaha rafcini khabarkana nasbini waa sideed wahiya hamaaniyatun waa sideed kaana weeyi wa amsaa weeyi wa asbaxa weeyi wa adxaa weeyi wa dallo weeyi wa baato weeyi wa saaro weeyi wa layse weeyi sideediiba wa kuwaa iyo wamaa yacmalu mid samaynaya haadaalcamala camalkan bishardi an yataqadama inuu ka horeeyo ayaa la shardiyaa calayhi dushiisa nafyu nafyi inuu ka horeeyo ow shibhuhu ama wax shabahay inuu ka horeeyo wa huwa kaasi arbacatun afar buu noqonayaa zaalo weeyi wa barixa weeyi wa fati'a weeyi wanfaka weeyi afartaa waxaa la shardiyaa nafyi iyo wax shabahay inay ka horeeyaan fanafyu nafyigu naxwu qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa oo kaleba weeye walaa yazaaluuna ka zuuli maayaan mukhtalifiin inay iskhilaafsanaadaan ficilka naasikhi waa yazaalu oo laamka ku jooga calaamatu rafcihiisuna waa marfuuco waa sabutunuunka ismigii mubtadaha ahaan jiray waa waawuljamaacada walaa yazaaluun wowgaasaa mubtade ahaan jiray mukhtalifiina waa khabarkii mansuubka ahaa jamac mudakar saalim weeyaanoo ya-daasaa lagu nasbiyey lan nabraxa ka zuuli mayno calayhi dibiga dushiisa caakifiin inaan dul fadhfadhinno ficilka naasikii waa nabraxa waana nefyi baa ka horreeyaoo lan baa ka horraysa sidii marka horeba laa ay uga horraysay nabraxana waa barixa oo la mudaariceeyey ismigii mubtadaha ahaan jiray waa naxnu mustatira khabarka mansuubkiina waa caakifiin waa jamac mudakaru saalim lagu nasbiyey wa shibhuhu nafyiga ka shabahaana huwa nahyu waa nahyiga iyo wa ducaau ducada nahyi iyo duco fal awalu ka hore halka nafyiga ay marka qaar duca ay imani ama nahyiba uu imani fal awalu ka hore waa ducada ka qowlihi gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeye nin gabayaa ah ayaa gabay tiriyey صاح شمير ولا تزال ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين فاعلات مستفعلون فاعلات faacilaatun mustafciluun faacilaatun saaxi saaxiibkayow shamir faydo ama xaydo walaa tasal hana ka zuulin daakira daakiralmowti geerida inaad xasuusnaato fa nisyaanuhu ilowga geeridu dalaalun waa baadi mubiinun iska cad haddaad geerida ilowdo baadi cad baad ku dhex jirtaa buu ku yidhi waxaan doonaynaa walaa tazal daakira almowt baan doonaynaa walaa tazal daakira almowt haddaba walaa tazal daakira almowd ducadii maahae waa nahyigii nahyigii buu inoo tusaaleeyey ficilka naasikhi waa walaa tazal ismiga mubtadaha ahaan jirayna waa anta halkaa mustatir ku ah khabarka mansuubka awal hore marfuuca ahaan jirayna waa daakira tazal ereyga ka hormarayna waa laadaa oo naahiye ah. maaha naafiyo waa naahiyo saaxib waxa ka maqanba saaxibo weeye xadafkaa ba'da looga xadfayna waa xadafan qiyaas ahayn inuu shaad a weeye lama ogolo xadafkaa meelaha yar ee carabta laga soo wariyey mooyaane saaxi saaxiibkayow shamir fayido oo walaa tasal ha ka zuulin daakiraalmowti mowdka inaad xasuusnaato fa nisyaanuhu ilowgiisu dalaalun waa baadi mubiinun iska cad wa ka labaad waa ducada eh ka qowlihi gabayaaga kale qowlkii oo kaleba weeye alaya slamiya daaramaya cala albilaa walaa zaala munhallan bijarcaa'ika alqadru gabayga waxaa ka horreeyey beydkan laba beyd oo sharuxu uu hoosta ku taabanayo inan buu tilmaamayey ama uu u ducaynayey wuxuu yidhi inanta لها بانشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر وعينان قال الله كنا فكانتا فعولان بالألباب ما تفعل الخمر ألا يا سلمي دار ميا على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القدر laha inantan waxaa u sugan buu yidhi basharun jidh mislul xariiri xariirtoo kale aada moodo inantan ilaahay wuxuu ku arsaaqay buu yidhi jib jidh aad xariir moodo xariirta waxaa looga jeedaa jileeca iyo nucuumada ayaa looga jeedaa kolkaa gabadha inayna gabadh jidhfale ama safan uu ka dilaacay oo haddii la taabto ku kusanaysa ama ku mudaysa inayna ahayn ayuu doonayaa inuu tilmaamo wuxuu idhi lahaa basharun bashar iyo jidh ayay leedahay mithlul xariiri xariirta oo kala ah xagga muuqaalkuu ka amaanay xagga maqalkana wuxuu doonayaa inuu ka hadlo hadalkeegu tala waa sidee ma hadal laga didaa wa mantiqun hadal bay leedahay rakhiimulxawaashii dhinacyadiisa oo dhan ba ay naxariisi ka muuqato iyo dabacsanaan hadalka labadiisa dhinacba dabacsanaan baa ka muuqata ayuu yidhi alxawaashi bui xaashiyadu waa adee dhinaca hoose dambe ama dhinaca hore rakiimulxawaashi labada dhinacee inanta hadalkeeguba jileec baa ka muuqda oo talow inanta hadalkeegoo dhani wuu jilicsan yahay muxuu u odhan waayey labada daraf oo qura ayaa jilicsan muxuu u yidhi waxaa la yidhi qofku markuu hadlayo marka hore canaan buu kugula dul dhacaa uu xanaaqsan yahay ila waxba ma oge markuu wax ogaado ayuu qoomamoodaa yuu yidhah waan khaldamay raalli noqo marka hore inuuna qofku hadalkiisu dabacsanayn baa dhici karta waxaa laga yaabaa marka hore isagoo caadiya intuu hadal idiin bilowdo inaad wada murantiin ood gebagebada uu hadalkiisi qadhaadhaado uu xaggaa ah ka dambe ka xumaado hadal hadduu xumaanayo labada dhinac buu ka xumaadaa sida caadiga la yaqaano cuqaladu waxay yaqaaniin inuu labada daraf hadalku ka xumaado ama marka la bilaabayo ama markuu gebagaboonayo laakiin intaa dhexda inta badan ma aha kolka ninku inanta wuxuu ka hadlay labadii meelooduu hadalku ka xumaan jiray labadaaba hadalkeegu waa hadal rakhiima oo jilicsan buu yidhi rakhiimulxawaashi hareerihiisaa jilicsan inantu ma hadal badan tahay laa huraa buu yidhi ma aha inan duryanta uun oo waduunoo hadasho uun ma aha haddaama la waa qofan hadlaynun hadalkaba aqoon wuxuu yidhi walaa nasrun mana hadal yara hadalkeegu mana badna mana yara labaduba waa dhaliil sida ay dee rag badani u haystaan inkastoo la ogyahay hadalka yari inuuna isagu dhaliil noqonin marnaba hadalka yari hadduu hadalkaagu dahab yahay aamuskaaguna waa fido ayay mahmaha carbeed odhanaysay hadalkaagu halkuu dahab ka yahay aamuskaaguna waa fido kama laalaado kolka haddaad aamusto dee meelo badan baa ayaa runtii qofku uu qaniimo helaya xataa lahaa inantu waxay leedahay basharun jidh milulxariiri xariirtoo kale ah wa mantiqun hadal bay leedahay rakhiimulxawaashi labada daraf jilicsan laa huraa ma hadal badna walaa nasrun mana hadal yara wa caynaani laba indhood buu ilaahay u abuuray buu yidhi qaala allaahu ilaahay baa yidhi kuuna ahaada oo fakaanataa way ahaadeen laba indhood oo ilaahay intuu abuuray ahaade uu yidhi oo ahaaday ayay leedahay buu yidhi labadaa indhood facuulaani waxay ku sameeyaan waa mubaalaqa welibana facuulaani waxay si khatar ah ugu sameeyaan bilalbaabi qalbiyada maa tafcalu lkhamru khamradu waxay ku samayso qof khamre cabay u waashaa labadaa indhood qofkay soo eegaana u waalanayaa buu yidhi kolkaa halkaasuu inantii la maray markuu ka hadlayay halkaa markuu marayuu is yidhi u ducee own inanta wax kaloo tidhaa ma jirtee alaa yaslami ilaahay idankii badbaad buu yidhi badbaad oo kolkaa ayuu badbaad leeyahay talow ma inanta lafteedaa badbaad leeyahay maya waa inanta gurigeega waa hooyigeega waa meesheedii waayo inanta inaad ka hadashaa waa mar dambe laakiin ogow inanta iyo waxa ku tacalluqaba inaad u ducaynaysid waa gurigoodii gurigoodiibaad markaa ayuu u ducaynaya alaa yaslami ilaahay idankii badbaad yaa daara maya inanta maya la yidhaah daarteedaay badbaad calalbilaa macalbilaa baaliyowgan ku haysta miciisa ilaahay idankii badbaad baaliyowgani waa maxay miyayna habaar ahayn gurigan baaliyoobay ow badbaad waa maxay macnaheegu waxa weeye cumri dherer buu ilaahay uga baryaya calalbilaa baaliyow guriganow in badan adigoo jiray oo wakhti badani ku soo maray haddana dadkaagu ha badbaadaan walaa zaala kama zuulo munhallan inuu ku hooro bijarcaa'ika carradaada iyo ciiddaada ama mooskaaga alqadru dhibicda roobeed ilaahay waxaan ka baryayaa buu idhi guriyow ciiddaada inuu roobku ku da'o o mar kaste una marnaba ka qaadin maxallu shaahidkeennu waa walaa zaala munhallan bijarcaa'ika alqadru halkaa ficilka naasikhii waa zaala ismigii mubtadaha ahaan jiray waa alqadru oo xagga dambuu maray khabarkiina waa eh, munhallan oo uu soo qadimay zaaladaasina maanta waa ducay dhacday walaa zaala ilaahay idankii kama zuulo waa duco ducadaa ayuu kolkaa uga jeedaa wamaa yacmaluhu iyo wamaa qayb yacmaluhu camal falaya bishardi an yataqadama inuu ka hormaro ayaa la shardiyaa calayhi dushiisa maa almasderiya maada masderiyada ah addarfiyatu ee haddana darfiyada ah wa huwa kaasi daama waa ficilka daamaa daama ka qowlihi tacaalaa alle qowlkii oo kaleba weeyi wa awsaanii wuxuu ii dardaarmay bisalaati salaad iyo wasakaati zako maa dumtu xayan inta aan noolahay nebiyullaahi ciise wuxuu leeyahay calayhi salaam wa awsaanii wuxuu ii dardaarmay ilaahay bisalaati salaad iyo wasakaati zako maadumtu intaan daa'imsanahay xayan mid nool maxalu shaahidkeennu waa dumtu oo daama ka timid ficilka naasikhii waa daama ismiguna waa ta'da dumtu ta'daasi waa ismigii mubtadaha ahaan jiray khabarkii marfuuca ahaa ee hadda mansuubka noqday waa xayun hal arday baan doonayaa oo maadumtu xayantaa ficilka naasikha ah ka tuura mubtadiya khabarkana soo celiya sheekh xuseen waxaan malaynaya aday ku haysataa maadumtu xayan inaad ficilka naasikha a tuurto mubtadiya khabarka unaad ku celi sidii hore ka dhigtaan rabaa masderkii baad dhalaalisay ha dhalaalinin daamada tuurba intaan daam maadumtuda intaan meesha la keenin mubtadiya khabarkii caadiga aha iskaga dhawaaq waxa keliya caawin kara sheekh yuusuf oo albaabka fadhiya haye may waan ku sugaya welibana maxaa tidhi sheegayso ana xayun jazaaka allah khayr eeg ana xayun ficil mubtadiya khabarka ana xayun ayaa daamo ku dar lagu leeyahay maxaad samaynaysaa markaa anadii dee waa inay ta'godan noqotaa xayuntiina waa inay mansuub isku beddeshaa maadumtu xayan intaan noolahay baad odhanaysaa ey muddata dawaami intaan daa'imsanahay xayan mid nool wa sumiyad waxaa lagu magacaabay maa kelmadda maa haadihi ee tan ah masderiyatan masderiyaa lagu magacaabay liannahaa iyada tuqadaru waxaa lagu qadaraa bilmasderi masder masder baa lagu dhalaaliyaa wahwe dawaamu waa dawaam wadarfiyana waa lagu magacaabaa liannahaa iyada tuqadaru bidarfi darf baa lagu soo qadaraa wahuwa almudda waana muddada halkaa waxaynu kaga baxnay matnigii hore bal hadda matniga labaadna culima aynu eegno waqad yatawasatu inuu dhexda galo ayaa la arkaa alkhabaru khabarku inuu dhexda galo ayaa la arkaa naxwu falaysa sawaa'an caalimun wa jahuulun oo kaleba weeyi wuxuu inoo sheegayaa kaanada iyo akhawaadkeed markay mubtadiya khabar galaan mubtaduhu xagga horu maryo ismigii kaana ayuu noqonayaa maalan khabarkuna xagga ugu dambayse ayuu gelayaa haddaba khabarkii mubtadaha kasii dambeynayey ayaa laga yaabaa ficilka naasikha ah iyo ismiga berhtankooga inuu soo fadhiisto waqad yatawasadu waxa dhexda gelaya alkhabaru khabarkii naxwu falaysa sawaa'an caalimun wa jahuulun waa gabay buu ka soo qaatay waxaa lahaa samow-al nin la yidhaah oo yahuudi ah nin aad iyo aad ballanta ugu fiican buu ahaa diinteenna cadaaladdeeda waxaa ka mid a qofku gaalba ha ahaadee wuxuu lahaa inaad u qirto walaa yejrimannakum shana'aanu qowmin calaa an laa tacdiluu waxa weeye samow-al waa nin yahuudiya laakiin haddana ballan ballan wanaag marka la yidhaah kow buu ahaaye laba ma ahayn waa aad buu ballanta ugu fiicnaa aad buu wakhtigiisii nin ka muuqdo oo number kow lagu tilmaami karo xilligiisii ayuu ahaa samowal inankiisii curdeed waxaa loo dilay alaab yaroo seef iyo waxyaabo yaryaroo nin uu u dhiibtay uu ku ammaanaystay ayay yidhaahdeen alaabtii noo dhiib ninkaa cadow baanu ahayne wuxuu yidhi waa ammaano la ii dhiibtay oo dhiibi maayo albaabkiibuu ka soo xidhayoo ka ii soo galana waan dilayaa buu yidhi kii halkaa laysku haystaa wiilkiisii curdeed oo uwaadhsi ku maqan ayaa yimid oo waa la qabtay waxay yidhaahdeen alaabtaa ammaanada ah haddaad dhiibi weydid inankaagaa curdeed baanu dilaynaa wuxuu yidhi ammaanadaa igu culuse labada inankaygaa fududo inankayga dilay buu yidhi inankiisii halkii baa lagu dilay kolkaa ninkani gabay ayuu lahaa aad iyo aad runtii u qiimo badan bal hadda beydkanuu ka soo qaatay beydkan shadri buu ka soo qaatay xagga hoose ayuu ku dhammaystirayaa sidaynu arkayno waqad yatawasadu inuu dhexdhexaysto ayaa la arkaa alkhabaru khabarku inuu dhexdhexaysto oo halku dhexdhexaysani kaanada iyo ismiga dhexdooduu geli naxwu falaysa sawaa'an ma sinna caalimun nin aqoon leh iyo wajahuulu nin jaahil ah oo aada u jahli badan ficilka naasikhii waa laysa ismigeegii waa caalimun khabarkeegiina waa sawaa'an haddaba halkeebuu khabarkii yaallaa miyuuna dhexda gelin sawaa'an layse iyo caalim barhtankoogii bay fadhidaa waxaana loo baahnaa inay sawaa'antu caalimunta ka sii dambayso fa laysa ma aha caalimun nin caalima iyo wajahuunu nin jaahilihi sawaa'an kuwa siman buu yidhi caalim iyo jaahil ma sinna waa xaqiiqo jirta weeyaan yajuusu waxa bannaan fii haadalbaabi baabkan aynu joogno waxa ku bannaan waa kaana waa khawaatuha an yatawasada inuu dhexda galo alkhabaru khabarku inuu dhexdhexaysto ismi ismiga iyo walficli ficilka dhexdooda kamaa yajuusu siduu u banaan yahay fii baabilfaacili baabka faacilka an yataqadama almafcuulu mafcuulku inuu ka hormaro maro cala alfaacili faacilka inuu ka hormaro maro qaala allaahu tacaalaa alle ayaa aayad qur'aana ku yidhi wa kaana xaqan xaq weeyi calaynaa annaga dushayada nasrulmu'miniin mu'miniinta inaan u hiilinno ilaahay baa yidhi qof mu'mina inaan u hiiliyo waa xaq aniga isaaran buu ilaahay leeyahay wa kaana xaqan calaynaa nasru lmu'miniin haddaba ficilka naasikhi waa kaana ismigeyga marfuuciihina waa nasrulmu'miniin waa nasriga ah khabarkii mansuubka ahaana dhexduu galay oo waa xaqanta xaqantaasi waa khabarkii oo ficilka naasikh oo kaana ah iyo ismiga nasriga ah bertankooga ayuu soo fadhiistay akaana linnaasi dadka miyuu u ahaaday cajaban wax lala yaaba an awxaynaa inaannu u waxyoonnay dadkuma waxay la yaaban yihiin inaannu u waxyoonnay ficilka naasikhihi waa kaana ismigii waa masderka muawelkii an awxaynaa ah khabarkiina wuu soo qadimay oo dhexduu galay oo waa cajabanta wa qara'a xamsa wuxuu akhriyey iyo wa xafsa qaariga xamse iyo raawiga xafsa wuxuu akhriyayaa laysa albira an tuwalluu wujuuhakum laysa albira oo albirada la kor dhigo halka quraada kalena ay ka akhriyayaan laysa albiru oo albiruda la godo oo ismu layse laga dhigo layse albira markaan idhaa ismigii laysi waa an tuwalluu masderka laga dhalaalidhaye mu'awalka ah khabarkii laysina dhexduu galay oo waa albira laysa maaha albira biri iyo iyo daaco an tuwalluu jeedintiinna wujuuhakum wejiyadiinna aad u jeedinaysiin qibala almashriqi waalmaqrib bari iyo galbeed inaad u jeedsatiin hamoodina biri inay tahay binasbi lbira bay akhriyeen wa qaala shaacir gabayaabaa gabay tiriyo wuxuu yidhi salii in jahilti nnaasa cannaa wa canhumu falaysa sawaan caalimun waa jahuuluun gabayga bilowgiisu labada beyda halkaa ku qoran sharaxa ayay ahaayeen ida almar'u lam yadnuus min alluumi cirduhu فكل رداء يرتديه جميل وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن ثناء سبيل إنان بكسو هالقبصدي inanta laba nin baa u wada sheeko tegey si ay ku kala doorato ayay garan weyday labada nin ee ushee ka tegey keey guursataa ma kan mise kan labada nin ee inanta u wada yimid keebay dooranaysaa mana garanayso inantu way nin uu hadlay markaa ninkana hadlay wuxuu yidhi salii weydii in jahilti haddii aad jahli kaga jirto annaasa dadka weydii cannaa annaga iyo wa canhum iyaga oradoo dadka soo waraysa buu yidhi haddaadanna kala garanaynin annaga iyo iyaga dadka soo waraysa buu yidhi falaysa ma aha caalimun mid siman caalimun mid caalima iyo wajahuulun mid jahli badani sawaa'an kuwa siman qof wax og iyo qof aan wax ogayn ma sinna ee dadka warayso buu yidhi haddaba waxaa jira seli in jahilti naasa canna wa canhumu ereygaa annaasa ah ayay kutubta qaarkood icraab kala siiyaanoo waxay ragga qaarkood moodeen in jahilti naasa inay jahilti mafcuul tahay bay moodeen ma aha mafcuul uma aha sali su-aal annaasa dadka in jahiltid waa muctarida markaa sali inanay weydii in jahilti haddaadan waxba kala garanaynin annaasa dadka warayso cannaa annaga iyo wa canhum iyaga xaggooga fa laysa ma aha sawaa'an kuwa siman caalimun qof caalimo iyo wa jahuulun qof jaahilihiye jaahil iyo caalimo sinne dadka warayso buu yidhi maxalushaahidkeenna waan aragnaa ficilku waa laysa ismigii waa caalimun khabarkiina waa sawaaan khabarkii sawaaan haaye xagga dambe meri lahaa ayaa tawasud sameeyeoo bartanka soo fadhiistay waa arrin iska bannaan aayadda horena waan ka faa'iidaysanay wa qaala alaakhar nin kale ayaa isna gebay tiriyo wuxuu yidhi latiiba lilcayshi maadamaad munaaqasatan ladaatuhu bidikaari lmowti walharami noloshu dhadhan iyo macaantoona male buu yidhi noloshu dhadhan iyo macaantoona male kol hadday geeriba ka dambayso say noloshu kuugu macaanaan kuugu macaanaan laa diiba wax wanaagihi lilcayshi nolosha uma aha noloshu ma wanaagsana maadaamad intay daa'imsan tahay munaqasatan mid calwismaysa oo ama la calwinaya ama calwis noqonaysa ladaatuhu macmacaankiisu bidikaari ilmowd geerida xasuusteeda ayay ku calwismaysaa walharami iyo gabowga kol hadday geeri iyo gabowba ay jiraan geeri iyo gabow noloshu macaan male buu leeyahay maxallu shaahidka aynu soo qaadannay waa maa daamad munaqasatan ladaatuhu ficilka naasikhu waa daamad ismiga marfuuci ihina waynu aragnaayoo maa laa tiiba lilcayshi maadaamad ladaatuhu baa ismigiiya khabarkiina waa munaqasatan haddaba munaqasatantoo khabarkiihi tawasud buu sameeyey oo bartanka ayuu soo galay wa can ibni durustaweyhi waxaa laga wariyey annahu ninkaasi manaca inuu diiday taqdiima khabari laysa khabarka laysi inuu hor maro wa manaca ibnu mucdil ninkii sheekhii ibnu mucdil la odhan jirayna wuxuu isna diiday fii alfiyatihi alfiyadiisa ibnu mucdil sheekheenan maxamed ibnu maalig baa alfiyada ku soo halqabsan doona oo odhan doona faa'iqatan alfiyata bni muctin waxaa la yidhi isaga ayaa kusii halqabsaday culimadii ka sii horreysay oo isaga ayaa sii yidhi faa'iqatan alfiyata kadaayo culimadii ka horreysay ayay taydu ka sii qiimo badan tahay buu yidhi alfiyadaydu alfiyadii raggii iga horreeyey way ka sarraysaa haddaba sheekha ibnu mucti oo maxamed ibnu maalig laftiisa la imtixaanay markuu yidhi alfiya faa'iqatan alfiyata bni muctin kitaabka laba kun buu ugu talagalay inuu ka dhigo markuu yidhi faa'iqatan alfiyata bni muctin waxay ka saraysaa ina mucdi alfiyadiisii taydana ka fiican markuu isagu is amaanay unbu ilaahay qalbigiisa ka saaray gabaygii kitaabkii uu diyaariyeyba sheekh maxamed ibnu maalik beydkaasuu dhaafin waayey baa la yidhahdaa kitaabka markuu dhaafin waayu beydkaa faaiqatan alfiyati min mucdi dhinacna uu kaxayn waayey ayuu riyooday riyadiibuu nin ugu yimi wuxuu hi waxaan maqlay inaad kitaab qorayso haa buu yidhi kitaab baan qorayay waa imisa laba kun oo beyd ama kun beyd kitaab oo halkeed maraysaa faa'iqatan alfiyata bni muctin halkaasaan marayaa ina ina mucdi alfiyadiisii taydana ka sarraysa oo maad ku dartid buu yidhi waan dhaafin kari waayey buu yidhi alla war waxaad ku dartaa buu anaa kuu garanaye walxayu qad yaklibu alfa maytin shadrigii anaa ku helay buu yidhi walxayu qad yaklibu alfa maytin ka nooli laba kun oo dhintay uu ka digdig badan yahay laba kun oo dhintay nin nool baa ka awood badan dhe buu yidhi waayo dee ina mucdi u dhintay miyuu isdifaacayaa culimmadii inaga horraysay iyagoo aqoontoodu ay bisishahay inay yaroo gaabi hadduu wax ka sheego dee ma noola isma difaacayaan ma odhanayaan intaasoo khaladna waad leedahay intaasoo saxna waa hayni ma odhanayaan isagaasunbaa la dhegaysanaya waxa dhacday waxaad ka dhigtaa buihood ku darsataa walxayu qad yaklibu alfa maytin ka nooli laba kunoo dhintay uu ka awood badan yahay markaasuu maxamed ibnu maalik ayuu yidhi kaanaka ibnu mucdi waxba lagu moodaa <laughs> inaad tahay ina mucdi ina mucdi baaba lagu moodaa sheekha uu u duceeyey markuu u duceeyey ilaahay dib uu u furay waa ka xagga dambe odhanaya wahwa bisabqin isla shad dee halkaas wahwa bisabqin xaa'izun tafdiila mustawjibun thanaa'iya aljamiila waa wuu u duceeyo ducadaa markuu u bilaabay ilaahay wuu u furay subxaanahu wa tacaala waxyaabo badan oo la isku imtixaani karaa way jiraan laatiiba wa manaca ibnu muctin ina mucdiyo ninkaayihi wuxuu diiday fii alfiyatihi kitaabkiisa alfiyada ah taqdiima khabari daama khabarka daami inuu ka hormaro ayuu diiday wahuma maxjuujaani waxaa loo deliishanayaa labadaaba waa durustaweyhi iyo ibnu mucdiya bimaa dakarnaa waxaan soo sheegnay oo mina shawaahidi adilo ah iyo wakayrihaa taa kayrkeed talow haddaba khabarku inuu bartanka fadhiisanayuu sheekhu inoo sheegay khabarku inuu gebigoodaba xagga u horraysa ka marayo muu inoo sheegay khabarku gebi ahaanba inuu dhaafayaba uu dhinaca hore ka marayo miyuu inoo sheegay waqad yataqadamu inuu ka hormaraa la arkaa alkhabaru khabarku inuu ka hormaro ayaa la arkaa ilaa khabara daama wa laysa daame iyo layse khabarkooga mooyaane khabarku bilowga horuba iska dhici haddaad doonto waxaad odhan kartaa kaana muxamedun saa'iman maadan odhan jirin saa'iman ba hadalkaaga ka bilaabo waxaad tidhaha saa'iman kaana muxamedun dheh saa'iman kaana muxamedun saasaynu dhigaynaa waqad yataqadamu inuu hormaraa la arkaa alkhabaru khabarku ilaa khabara daame daame khabarkeega iyo walayse layse khabarkeega mooyaane lilkhabari khabarka waxa u sugan alaaatu axwaalin saddex xaaladood khabarkii saddex xaaladood ayuu yeelanayaa axaduhaa midkood ataakhiiru waa in dib laga mariyo can ilficli ficilka iyo wasmihi ismigiisaba waa inuu xagga u dambaysa maro wahuwa alaslu kanaana asala ka qowlihi tacaalaa waa alle qowlkiisa oo kale wa kaana rabbuka rabbigaa wuxuu ahaaday qadiiran mid qadiir oo awood leh qadiiran waa khabarkiiyo xagga u dambaysa ayuu maray ahaani ka labaadna atawasudu waa tawasud iyo dhexdhexaysi bayna alficli ficilka iyo wasmihi ismigiisa ayaa la dhexdhexaysanaya ka qowlihi tacaala alle qowlkii oo kaleba weeyi wa kaana xaqan xaq ayuu ahaaday calaynaa dushayada nasrulmu'miniin mu'miniinta hiilkooga iyo uhiilintoodu hadda minka dhexduu galay xaqantii waqad taqadama wuu inoo hormaray sharxu daalika arrinkaa sharxiisu wa haaliu ka saddexaad oo kan hadda aan ka hadlaynaa ataqadumu waa hormar cala alficli ficilka iyo wasmihi ismigiisaba laga hormaro ka qowlika oo kale weeye caaliman caalim buu kaana zaydun zayd ahaaday wa daliilu waxa daliilu ah calaa daalika arrinka ah qowluhu tacaalaa alla qowlkii ayaa daliilu ah ahaa-ulaa'i ma kuwan bay iyaakum idinka kaanuu ay ahaayeen yacbuduun ahaa-ulaa'i kuwani iyaakum kaanuu yacbuduun ma idinka idinsoo caabudayeen waxaan doonayaa ereygaa iyaakum ah ayaa mafcuul u ah yacbuduuna maadaama yacbuduuna kaana ay khabarkeegii tahay kaanada ismigeegu waa jamaacada khabarkeegiina waa jumla ficliya oo yacbuduuna ah yacbuduunadaa khabarkii kay ku sii camal falaysay oo iyaakum ah ayaa xagga hore soo maray macmuulul khabarku hadduu loo ogolaaday hormar dee caamilulkhabar oo khabarka laftiisii ihina waa min baabi owlaa bay culimmadu leeyihiin fa iyaakum mafcuulu yacbuduun yacbuduun mafcuulkeegii weeyi waqad taqadama wuxuuna ka hormaray calaa kaana ayuu ka hormaray wa taqadumu lmacmuuli macmuulka oo hormaraa yu'dinu wuxuu ku dareensiinayaa bijawaazi taqadumi alcaamil caamilka horumarkiisu inay iska bannaan tahay wayemtanicu daalika taqadumkaasi waa mamnuuc fii khabari layse khabarka layse dhexdiisa iyo wadaamo daamo dhexdeeda kuwaa iyaga lama ogola fa ama imtinaacuhu mamnuucnimada fii khabari daamo khabarka daamo mamnuucuu ka yahay فبالاتفاق والاسكو وافقسن خبرك داما هو متفق لانك اديق اذا قلت مركا تدا لا اصحابك ما دام زيد صديقك لا اصحابك كل صاحبي مايو ما دام زيد زيد دائم سيهي صديقك صاحبك ثم قدمت الخبر خبرك ادكور مرسو على ما دام لزم من ذلك ارنكا وحا كدلن تقديم معمول الصله صله معمول كيغي او لغا هرمريه على الموصول موصولكي موصولك ام حرف يا هذا ama ismi ha ahaade siladu kama hormari karto macmuulkayguna kama hormari karo lianna maa maa haadihi oo tanihi mawsuulun xarfiyun waa mawsuul xarfiya yuqadaru waxaa lagu qadaraa bilmasderi masder kamaa qadamnaahu sidaan soo hormarinay wain qadamtahu haddaad ka hormariso khabarka calaa daama duuna maa maa iyo daame dhexdooda haddaad ku qorto oo laa asxamuka maa sadiiqaka daama ad tidhaa oo maada iyo daamada aad khabar kale dhex geliso ma bannaano oo waxaan loo ogolayntaana fasal baan la ogolayn mawsuulka xarfiga iyo siladiisa lakala fasliyo taasaa iyaduna halkaa ka dhalanaysa lazima min dalika arrinkaa waxa ka dhalan taqdiimu waxaynu haynaa in qadamtahu haddaad ka hormariso calaa daama duuna maa adan ka hormarin lazima waxa ka dhalanaya alfaslu in la kala saaro bayna almawsuuli mawsuulka alxarfiyi xarafka ah iyo wasilatihi siladiisa wadaalika kaasina laa yajuusu ma banaana laa taquulu odhan maysid cajibtu waxaan la yaabay mimaa zaydan tasxabu mimaa zaydan tasxabu waa mamnuuc inaad saa tidhaahdo mimaa zaydan tasxabu inaad tidhahdaa waa mamnuuc waayo eeg mim zaydantan inaad soo kala dhex geliso maada ayaa la diiday ilan maadani waa masderiye wainamaa yajuuzu daalika kaasi waa bannaan yahay fi lmawsuuli lismi mawsuulka ismiga ah hayrilalifi walaam een asha ahayn taquulu waxaad odhan jaaanii waxa ii yimid aladiika zaydan daraba oo zaydantu daraba way ka hormari walaa yajuusu ma banaana fii naxwi jaaa daaribu zaydan oo kale an tuqadimo zaydka inaad ka hormariso calaa daarib oo bilaa al ah wa ama imtinaacu daalika horumarka khabarku mamnuuca uu noqday fii khabari laysa fa huwa imtinaacaasi ikhtiyaaru lkuufiyiin kuufiyiintu siday doorteen weeyi walmubarid sheekha mubarid baa ku waafaqay wabnu siraajiya sheekha ibnu siraaj ikhtiyaarkiisii wahwa saxiixu kaasaana sax ah haddaad doonayso layse khabarkeegana lagama hormari karo liannahu lam yusmac lama maqal milu daahiban lastu ma tegayo daahiban lastu carabta lagama maqal weligeed lastu daahiban unbaa la maqlaye daahibanoo hormaraysaan la maqal waliannahaa laysadu ficlun jaamidun waa ficil jaamida faashbahad waxay shabahday casaabay shabahday wa khabaruhaa khabarkeeguna laa yataqadamu ma hormaro casaada biitifaaqin sida laysku waafaqay wadahaba alfarisiyu sheekha farisi wuxuu ku tegay yowmnu jin ila aljawaaz bay ku tegeen inuu iska bannaan yahay mustadiliina iyagoo deliishanaya biqowlihi tacaala alaa hooyaa yowma yaatiihi maalinta uu yimaado laysa ma aha masruufan canhu mid laga leexin karayo waxay yidhaahdeen wadaalika kaasi lianna yowm kelmadda yoom ah mutacalliqu wuxuu ku tacalluqayaa bimasruufan masruufna waa khabaru laysa kol hadduu yoomku masruuf ku tacalluqayo macmuululkhabarkii hadduu layse ka hormaray sawkii qaaciidada aan ku soo marnay taqadumu lmacmuul yu'dinu bijawaasi taqadumi alcaamil qaacidadii u raaca bay leeyihiin halkaasay daliishadeen waxaa loogu jawaabay yoomkani masruufka inuuna ku tacalluqaynin baa la arkaa waqad taqadama wuuna ka hormaray calaa laysa wa taqadumu lmacmuuli macmuulka oo hormaraana yu'dinu wuxuu ku dareensiini bijawaazi taqadumi alcaamil caamilka taqadumkiisa banaanida uu leeyahay waljawaab waxaa lagaga jawaabay aayadda annahum tawasacuu waxay waasacsadeen carabtu fi duruufi darafyada maa lam yatawasacuu inayna waasacsan fii hayrihaa hayrkeed wanuqila can sibaweyhi waxa laga soo naqliyey sheekhii nuxaada alqowlu inuu ku qowlay biljawaazi arrinkaasi inuu bannaan yahay walqowl inuu ku qowlay bilmanci inuuna bannaanayn sibaweyhi labadaba waa laga wariyey arrinkaasi wuu bannaan yahay iyo ma bannaana labadaba waa laga hayaa wa takhtasu waxay la khaas tahay alkhamsatu luwal shanta ugu horeeya bimuraadaf bimuraadafati saara saara inay la macno noqdaan shanta ugu horeeya waa kaana iyo amsaa iyo asbaxa iyo adxaa iyo dal saara inay la macno noqdaan baa la arkaa oo taxawul ay ay faa'iideeyaan wa takhtasu waxay la khaas noqon alkhamsatu shanta aluwalu ugu hor horeeyaa aluwalu wowga maynooshaday shaday halkaa aluwalu aluwalu wowga maynoo shaday wuxuu u shadayba ma jira miyaa waa in la shadaaye wa takhtasu waxay la khaas noqon alkhamsatu aluwal shanta ugu horeeya bimuraadafati saara saara inay muraadif u noqonayaan ama ay la macno noqonayaan yajuusu waxa bannaan fii kaana iyo wa amsaa iyo wa asbaxa iyo waadxaa iyo wadalla waxa ku bannaan an tustacmala in la isticmaalo bimacnaa saara saara macnaheega in loo isticmaalo ka qowlihi tacaalaa alla qowlkii oo kaleba weeyi wabusat iljibaalu basan fakaanat habaa'an munbathan wa kuntum aswaajan halaaa ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi subxaanahu wa tacaala wabusad waxaa la dukhaynayaa aljibaalu buuraha basan dukayn waa la baabi'in oo fa kaanad waxay ahaani habaa'an bay ahaani habaa munbasan welibana la firdhiyey ereyga habaa'an ah mufasiriinta in badan baynu ka warannay iyo culimmada tafsiirku ereyga inay isweydiin jireen habaa'an habaa'an macnaheegu wuxuu yahay habaa'an waa wax baaba'a habaa'antu waxa weeye guryaheenna oo kale markay cadceeddu meel yar ka soo gasho ama fallaadha cadceeddu markay meel ka soo gasho fallaadha cadceedda markaad saa weegta ma aragni wax yaryaroo saa isku daba yaacyaaca oo haddaad qaba istidhaa aadan qaban karaynin waa wax ishuna ay arkaysa ana jirin waa waxaan jirin waa burbur buu ilaahay ka dhigayaa weeye habaa'an buu ilaahay ka dhigaya waxaan jirin oo kale mumbasan oo haddana dabayli ay qaado oo la firdhiyey ama baahay wa kuntum waxaad ahaateen aswaajan baad ahaateen saddex alaa eh, guruubyo ayaad ahaateen ama anwaac alaaatan saddexa fa asbaxtum waxaad noqoteen ay sirtum bay ka dhigantahe binicmatihi ilaahay nicmadiisa darteed ikhwaanan kuwa ku walaaloobay dalla wuxuu ahaaday ay saara buu ka dhigan yahay wejhu wejigiisu muswadan mid madow wa qaala shaaciru gabayaabaa gabay tiriyo wuxuu yidhi amsad khalaa'an wa amsaa ahluha axtamaluu akhnaa calayha aladii akhnaa calaa lubadin gabayaaga gabaygaa tirinayo oo kale ayuu soo qaatay sheekheennu أمس ادخلا وأمس أهلها حتملوا أخنى عليها الذي أخنى على لبدين ninkaa gabayaaga ee gabayga tirinaya ayuu sheekheennu soo qaatay amsad buuna u soo qaatay oo aynu arkayno inay tahay maxaanku dhaha bimacnaa saarat in uga jeedo amsad waxay ahaatay magaaladii ama beledkii wuxuu noqday khalaa'an lama degaan buu noqday cidla'a wa amsaa ahluhaa dadkeegiina waxay noqdeen ixtamaluu kuwa ka guuray ayay noqdeen akhnaa calayhaa waxa halaagay alladii kii ayaa halaagay akhnaa halaagay calaa lubadin lubad lubad kii halaagay ayaa halaagay baa la leeyahay lubad wuxuu ahaa gorgor la yidhaha luqmaan baa lahaa haddaba gorgorkaa kii halaagay ayaa halaagay go-aad buu u cumri dheeraa la yidhaahdaa gorgorkaa kii halaagay ayaa halaagay buu sheekhu leeyahay amsad waxay ahaatay khalaa'an lamadegaan iyo cidlo ayay ahaatay waa lamadegaan ama cidlo ayay noqotay bay ka dhigan tahay wa amsaa wuxuu ahaaday ahluhaa dadkeeguna ixtamaluu kuwa ay guureen akhnaa waxaa halaagay calayhaa dusheeda alladii kii akhnaa halaagay calaa lubadin gorgorkii ugu dambeeyey ee uu lahaa luqmaan wa qaala alaakharu kii kalena wuxuu yidhi أضحى يمزق أثوابي ويضربني أبعد شيبي أبعد شيبي يبغي عندي الأدب وقبيك قبر بانو ملينا إني ترينيسي بل هذا أنا أقنو أضحى يمزق أثوابي ويضربني أبعد شيبي يبغي عندي الأدب أضحى وحو أهاضي بمعنى صاره yumaziqu mid jarjaraya afwaabi maryahayga dharku igu dul jeexjeexaa wayadribunii haddana midii garaacaya ayuu ahaaday abacda shaybi ma intaan ciraystay kadib ayuu yabqii dalbayaa cindii agtayda al adab adab waanku edbin buu leeyahee maanoo ciraystay buu edbinayaa waa geed engegay baa la yidhahdaa qofku hadduu gaboobo kolka geed engegayna dee ma qalloocsamee wuu jabaa waa inaad dishaa uunbay ka dhigan tahay adxaada maxalu shaahidkeennuna waa adxa wagayru layse layse kayrkeed wagayru layse layse kayrkeed wa fatia fatia kayrkeed wa zaala zaala kayrkeed bijawaazi tamaami halkaa wuxuu leeyahay watakhtasu baa loo soo qadaraya watakhtasu waxay la khaas noqon ama wayakhtasu wuxuu la khaas noqon gayru layse layse kayrkeed wuxuu la khaas noqon wafatia fatia kayrkeed wuxuu la khaas noqonayo wazaala waa saddexdaa ficil waa layse iyo fatia iyo zaala saddexdaa waxa aan ahayn waxay la khaas noqonayaan bijawaazi tamaam inay taam iska noqdaan baa bannaan tamaamkoogii baa bannaan taam bay noqonayaan maxaa culima looga jeedaa taam bay noqon waxay ka maarmayaan ismigii iyo khabarkii iyo faacil quray iska qaadan amaa saddexdan iyagu ismi iyo khabar bay u baahan yihiin weligoodba wagayru layse layse kayrkeed wuxuu la khaas noqon wa fatia kayrkeed wuxuu la khaas noqon wazaalo kayrkeed wuxuu la khaas noqon bijawaasi tamaami tamaamkoogu inuu iska bannaan yahay iyo dhammaystirankoogu ayil istighnaa'i maaran can ilkhabari khabarkii laga maarmo naxwu wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara oo kaleba weeye wain kaana haddii uu jiro duu cusratin qof culays u saaxiiba fanadiratun sugid ayaa dushiinna ah ilaa maysaratan ilaa intuu wax ka helayo kaanadaasi hadda ma aha ismiya khabar uma baahna faacil quray qaadan duudaasina waa faacilkii kaana oo marfuucoo wowga lagu rafciyey fa subxaana allah ilaah baa nasahan xiina tumsuuna markaad gelabaysanaysiin wa xiina tusbixuuna iyo markaad waaberiisanaysiin tumsuuna waxa weeye waa ficil naasikha ficil naasikha maaha maante waa taam faacil quru u baahan yaho waawuljamaacada ah tusbixuunana faacil quru u baahan yaho waawul jamaacada ah khaalidiina fiihaa waad ku waaraysiin maadaamat isamaawaatu samaawaatku intay jiraan iyo walardu ardaduba intay daa'imsan yihiin ficilkaa daama ihi maanta waxay u baahan tahay faaciluunu asamaawaatu waa faacilkii wayakhtasu wuxuu la khaas yahay maa cadaa fatia fatia waxa ka soo hadhay iyo wasaale iyo waleysa saddexdaas iyagu weligoodba ismiyo khabar bay u baahan yihiin oo min afcaal haada baab baabkan ficiladoodiiya waa tobankii soo hadhay bijawaazi isticmaalihi isticmaalkiisu inuu bannaanaado taaman isagoo taama taamima loo isticmaali wa macno tamaami tamaamka macnahooguna an yastagniya waa inuu ku waa inuu ku kaaftoomo bilmarfuuci mid la rafciyey waa inuu ku kaaftoomo can ilmansuubi mid la nasbiyana uu ka kaaftoomo ka qowlihi tacaala alla qowlkii oo kaleba weeyi wa in kaana haddii uu jiro duu cusratin qof culays u saaxiiba fa subxaana allaahi ilaah baa nasahan xiina tumsuuna markaad galabaysanaysiin wa xiina tusbixuuna iyo markaad waaberiisanaysiinba khaalidiina fiihaa way ku waarayaan maadaamat isamaawaatu samaawaatku intay daa'imsan yihiin iyo walardu arladuba wa qaala shaaciru gabayaabaa gabay tiriyo wuxuu yidhi تطاول الليل بالإثم دي وبات الخلي ولم ترقدي وبات ال... وبات وباتت له ليلة كالليلة كالليلة ذي العائر الأرمدي وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن بني الأسود قبياغا قبيغا ترين يو كلبوي wuxuu yidhi tadaawala waxaa dheeraaday layluka habeenkaagii baa dheeraaday waa imrulqays ninkii la odhan jiray tadaawala leyluka habeenkaagii ayaa aada u dheeraaday bilismidi meesha ismid la yidhaha habeenkii aad seexatay ama aad joogtay habeenkaasi aad buu u dheeraaday wa baata wuxuu ahaaday alkhaliyu waagii ayaa u beriyey wa baata waagii baa u beriyey alkhaliyu kii cidlada ahaa walam tarqud adiguna maadan seexanin wa baata waagii baa u beriyey oo wa lahu waxa u ahaatay leylatun habeen ka leylati dilcaa'iri mid indhaha ay bakoora kaga dhacday oo kale ama saxar uu ka galay oo kale caairku waa isha saxar qofka markuu ka galay caair la yidhaahdaa ka laylati dil caa'iri saxar qofuu isha ka galay oo kale habeenkiisii oo kalea kuu ahaaday al armadi oo bakoora ay u dheedar tahay isagoo markiisa horeba bakooro qabay ayuu haddana isha saxar kaga sii dhacay waxay yidhaahdeen anoo ooyayey haddana maxay odhan jireen weyli maygu joogsatay bay yidhaahdeen isagoo marka horeba ooyayey oo xanuunsanayey ayuu dhibkaasi u dhacay waxaa maxalushaahidkeennu yahay baatada soo noqnoqotay ayaynu uga jeednaa wamaa fasarnaa bihi kaynu ku fasirnay atamaama tamaamku wa huwa saxiixu isagaa saxiixa wa aliktifaa bilmarfuuc can ilmansuub kaasaa loo yaqaanaa wa can akari ilbasriyiin basriyiinta badankooga waxaa laga hayaa wadaalika kaasi min in waa war jaaanii aniga ii yimid waxa aan la seexan waayey waa war ii yimid wakhubirtuhu waxaa la iiga warramay can beni laswadi ree benilaswad baa layga war keenay buu yidhi ree benilaswad warka iga soo gaadhay warkaa weeyaan buu leeyahay indhihiiba waan isku qaban waayey buu yidhi markaa haddaba wabaatal khaliyu markuu leeyahay ama wabaatat lahu leylatun markuu leeyahay waa muktafigii weeyaan wamaa fasarnaa bihi kaynu ku fasirnay atamaama tamaamka huwa saxiixu isagaa saxiixa wa can akari ilbasriyiina basriyiinta badankood waxaa laga wariyey anna macnaa tamaamihaa tamaamkeega macnaheegu dalaalatuhaa tusinta weeyaan cala alxadai xadat uu tusinayo iyo wa zamaani zaman wa kadaalika sidaasoo kaleu alkhilaafu khilaafku yahay fii tasmiyati maa kii tasmiyadiisa iyo magacowgiisa yansibu lkhabara khabarka nasbinaya naaqisan marka lagu magacaabayo lima sumiya naaqisan naaqis maxaa loogu magacaabay facalaa maaka ikhtarnaa aynu dooranay hadday ikhtarnaahu aan dooranay haddaan ku dul sugnaano sumiya naaqisa naaqis baa loo bixiyey likownihi ahaantiisa lam yaktafi midaan ku kaaftoomayn bilmarfuuci la rafciyaha uu yahay wa calaa qowli lakariin ragga badan ee basriyiintu siday qabaanna liannahu suliba waxaa laga siibay sinta cala siibey الدلالة تصنت على الحدث حدث أتصنيه وتجرد وحو أقاوسمي لدلالة تصن على زمان زمن qowlka وصحيح alawalu waa ka hore dadkiisu haba yaraadaane laa tastawxish min qilati lmaashiin baa la odhan jiray wa kaana bijawaazi ziyaadatihaa mutawasitatan naxwu maa kaana axsana zaydan kaana culima waxay la khaas tahay iyaduna waa kaana oo qura mas'aladani kaana waxay la khaas tahay saddex arrimood baa la yidhaahdaa saddexda arrimood ee kaana ay la khaas tahay ayuu sheekhu doonayaa inuu inagu baraarujiyo kow horta kaana zaa'iday noqotaa laba shay oo islaazimay dhexdooday gashaa mubtade iyo khabar sheeg bal hadda zaydun qaa'imun markaad leedahay kaana ayaad ku kala dhex ziyaadin kartaa zaydun kaana qaa'imun kolka kaanadu zaa'iday noqotaa labada shay ee islaazimay maada tacajubiyada ah iyo ficlu tacajubka dhexdooday xataa gashaa kow kaanadu ziyaadadaa way la khaas tahay kaanadu waxay la khaas tahay in la xadfo oo camalkeegii uu baaqi ahaado iyadoo maqan bay haddana shaqaynaysaa waa derajada labaaday la khaas tahay kaanadii oo xadfan oo haddana shaqaynaysa oo ism iyo khabar qaadanaysa wayna xadfantahay looma ogolo ficilada kale oo dhan saddex kaanadu waxay la khaas tahay xilliga ay mudaarica majzuumka a tahay in nuunkeega la xadfi karo lam akun markaad leedahay lam akun maxaad odhan kartaa nuunkaad xadfi kartaa walam aku bagiyan baad odhan aku nuunkii waa la xadfay saddexdaa qodob ayay kaanadu la gaar tahay waana sababta loo yidhi kaana waa khawaatuha ila waxaa lagu odhan karaa maxaa loo odhan waayey laysa waa khawaatuha maxaa loo odhan waaya asbaxa wa akhawaatuhaa waxa kaana wa akhawaatuhaa oo qura loo yidhi kaanadu waxay la khaas tahay waa baabo saddex xukun oon loo ogolayn kuwa kale waxaa la ogaaday inay waalid tahay ilan owlaadda waxaa loo diidaa wax waalidka loo ogol yahe saddex qodob baa kaana loo ogolaaday keligeed wa kaana wa takhtasu kaana kaana waxay la khaas tahay jawaazi ziyaadatihaa ziyaadinte siyaadideeda oo bannaan mutawasidatan iyadoo bartan ku jirta naxw maa kaana axsana zaydan maa kaana axsana zaydan waxaad ku macnayn maa axsana zaydan alla zayd maxaa qurux badnaysiiyey ama zayd qurux badanaa maa axsana zaydan kaanadaa ma macnaynaysid maa maxay ayaa kaana ahaaye axsana qurux badnaysiiyey zaydan zayd kaanadaasi waa zaa'ido waxayna kala dhex gashay maada tacajubiyada ah iyo ficlu tacajubka maa axsana ay kala dhex gashay taridu kaana way soo aroori fi lcarabiyati carabiyada calaa alaaati aqsaamin saddex qaybood afcarabiga kaana waa saddex qaybood inay naaqiso tahay iyo inay taamo tahay iyo inay zaa'ido tahay saddexdiiba hadda waynu dhiganay dee labaan soo marnay naaqisada iyo taamada waan soo marnay hadda zaa'idadiin buu inoogu darayaa iyadaana la khaasa taridu way soo aroori kaana ficilka kaani ihi fi lcarabiyati af carabiga dhexdiisa calaa halaaثati aqsaamin saddex qaybood ayay u soo aroori naaqisata naaqiso inay tahay fataxtaaju waxay u baahnaan ilaa marfuucin marfuuciyo wa mansuubin mansuub naxw wa kaana rabbuka rabbigaa wuxuu ahaaday qadiiran mid awood leh wa taammatan taamo inay tahay fataxtaaju waxay u baahnaan ilaa marfuucin marfuuc duuna mansuubin se u baahnaan mayso naxw wain kaana haddii uu jiro duu cusratin wain kaana duu cusra wain kaana hadduu jiro duu cusratin mid culaysu saaxiiba waa taamoo faacil bay u baahan tahay wa zaa'idatan zaa'ide ayay noqon falaa taxtaaju uma baahna ilaa marfuucin mid la rafciyo walaa ilaa mansuubin iyo mid la nasbiyo toona waxaan idinka digaya ilaa marfuucin mid la godaha odhanina ragga qaar baa iyagoo isla erey kaste af soomaali u hela isku daya inay yidhaahdiin marfuuci waa la goday ama yurfacu waa la godayaa ee godaalku waa damaa la yidhaha af carabiga rafca lama yidhaha laakiin rafcuhu waa erey aynaan ilaa hadda af soomaali loo garanaynin sidiisan un iskaga qaado sidiisan un rafcaha iyo nasmaha iyo u qaado laakiin markaad godaal doonaysid waa damo yudamu markaad tidhaha waa la godayaa dhe laakiin yurfacuda waa la godayaa dee ha odhanin waa ilan yurfacudu way ka caamsan tahay godaalka e wa shardu ziyaadatihaa ziyaadadeeda waxaa loo shardiyaa amraani laba amar kaanadu zaa'ida markay noqonayso laba qodob baa loo shardiyaa axaduha axaduhumaa labadaa qodob midkood an takuuna waa inay tahay bilafdi bilafdilmaadi lafdi maadiya kaanada zaa'idadii waa inay maadi tahay waa kow wa haani ka labaadna an takuuna waa inay tahay bayna shay-ayni laba shay dhexdood mutalaazimayni oo islaazimaya layse aan ahayn jaaran wa majruuran jaar iyo majruur ka qawlika oo kaleba weeye maa maxaa kaana ahaaye axsano qurux badnaysiiyey zaydan zayd asluhu wuxuu ahaa maa axsana zaydan zayd maxaa qurux badnaysiiyey faziidad waxaa la ziyaadiyey kaana bayna maa maa iyo wa ficli tacajubi ficlu tacajubka bartankoogaa lagu ziyaadiyey walaa nacni ulama jeedno biziyaadatiha ziyaadinteeda annahaa iyadu lam tadula kuma tusayso calaa macnan macno albata go'naanba bal annahaa iyada lam yuuta loolama iman bihaa iyada lilisnaadi in wax loo isnaadiyo oo faacilna ma qaadanayso ismi iyo khabarna toona ma qaadanaysaa loo jeedaa halkaa kaanadu ziyaaday la khaas noqotay qodobka labaad maxaynu nidhi ee kaanadu ay la khaas tahay waa xadfu nuunihaa nuunka kaana ayaa la xadfaa laakiin toddoba shardi baa loo shardiyaa ki sheekeenu inuu ka sheegi doono garan mayne wa xadfi nuuni mudaaricihaa wa takhtasu kaana kaani waxay la khaas tahay bixadfi nuuni mudaaricihaa mudaariceega nuunkiisa in la xadfo hadaba sheekhu markuu mudaaricihaa yidhi wuxuu inaga saarayaa waa shardiyo maadiga lama xadfo kaana nuunkeega lama xadfo kaa odhan maysid amarka lama xadfo nuunkiisa mudaarica unbaa la xadfaa wa xadfi nuuni mudaariciha mudaariceega nuunkeega la xadfi mudaarica almajzuumi la jasmiyey almajzuumi waa shardi labaadoo wuxuu inaga saarayaa kaanadu markay marfuuca tahay ama mansuubka lama xadfo nuunkeega waslan welibana la waslinayo kaanada haddaan la waslinayninna waa shardi saddexaad oo lama xadfo in lam yalqaha hadduuna la kulmin saakinu mid saakinihi saakin hadduuna ka dambaynin waa shardi afraadoo lam akun ama lam yakun ladiina oo kale hadday noqoto oo yakunida aladiina saakin baa ka dambeeya lama xadfo waa shardi afraad walaa damiiru nasbin damiiru nasbana yuuna ka dambaynin damiiru nasbo hadduu ka dambeeyo oo lam akunhu oo kale hudaas oo kale ay ku xigto lama ogola waa shardi shanaad walaa damiiru nasbintu damiiru nasbaha oo mutasilin isaga ku xiga oo mutasil ah waa shardi lixaad markaa mutasilin lix shardi buu sheekhu inoo sheegay horta ko waa inay mudaaric tahay laba mudaaric waa inuu majzuum yahay saddex mudaarica waa xilliga xaalatulwasli waa inuu yahay afar waa inuuna saakin ku xigin shan waa inuu damiiru nasba una ku xigin lix damiiru nasbahaasi mutasil yuuna ahaanin wa takhtasu kaana waxay la khaas tahay bixadfi nuuni mudaaricihaa mudaariceega nuunkeega oo la xadfo ayay la khaas tahay mudaaricii almajzuumi la jasminayey waslan xilliga la waslinayo la xidhiidhinayo way lam yalqaha ayuuna la kulminba saakinun saakin yuuna la kulmin way lam yalqa may wow kuma jiro in lam yalqahaa hadduuna la kulmin saakinun saakin hadduuna la kulmin walaa damiiru nasbin damiiru nasbana uuna la kulmin damiirkaasoo mutasilin mutasila takhtasu kaana waxay la khaas tahay biumuurin umuur minhaa waxaa ka mid a umuurta majii'uhaa inay timaaddo zaa'idatan iyadoo ziyaado ah waqad taqadama wuu inoo hormaray ziyaadadu wa minhaa waxaa ka tirsan jawaasu xadfi aakhirihaa aakhirkeega xadafkiisu inuu bannaanaado wadaalika kaasi bikhamsati shuruudin waa shan shardi xabadda mutasila buu ka tegi doonaayo mutasilka dee damiirkaa si gaara loogu sii shardiyayaa saasuu uga sii tegey bikhamsati shuruud wahiya an takuuna waa inay tahay bilafdi mudaaric lafdi mudaaric waa shardiga koobaad wa an takuuna waa inay tahay majzuumatan mid la jasminayo waa shardiga labaad wa an laa takuuna yayna noqonin mawquufan calayha mid la waqfiyayo waa shardiga saddexaad walaa mutasilatan mid la xidhiidhsatay yayna noqon bidamiiri nasbin damiiru nasbo waa shardiga afraad walaa bisaakinin saakintoona yayna la xidhiidhsanin wadaalika kaasi ka qowlihi tacaala waa ilaahay qowlkiisa oo kale walam aku maanan ahayn badiyan mid jidhkayga ka ganacsata walam aku badiyan ereygaa aku ihi akun buu ka yimid nuunkii waa la xadfay kaana ayaa la gaar ah ismigeegu waa ana khabarkeeguna waa baqiyan asluhu wuxuu ahaa akuun faxudifati damatu damada waa la xadfay liljaazimi jaazimka dartii walwaawu wowgana waa la xadfay lisaakinayni labada reeban dartood wa nuununa waa la xadfay litakfiifi fudaydsi baa loo xadfay wa haada alxadfu xadafkani jaa'izun waa jaa'iz walxadfaani alawalaan labada xadaf ee horena waajibaani waa waajib walaa yajuusu ma banaana alxadfu xadaf ma banaana fii naxwi lam yakun aladiina kafaruu min ahli lkitaab lam yakuni waayo dee saakin baa ka dambeeya waa liajli itisaali saakin saakin baa la xidhiidhsaday bihaa iyada oo fahiya nuuntii maksuuratun waa la kasrin liajlihi saakinka dartii fahiya mutacaasiyatun way diidaysaa cala alxadfi xadafka liquwatiha awooddeeda bilxarakati xarakadu ay u yeeshay walaa fii naxwi in yakunhu waa ninkii cumar binu khadaab sow ma ahayn xadiidkii in yakunhu hadduu yahay kaa isha cawaran dajaal falan tusallada calayhi lagugu sallidi maayo yakunhu nuunkaa lama xadfi karo sababtu waa maxay waa damiir fii maxalli nasbina ku xiga waa litisaali damiir damiir baa la xidhiidhsaday almansuubi la nasbinayo bihaa kaanada wa damaa'iru damaa'irtu taruudu ashyaa ashyaada waxay u celisaa ilaa usuulihaa usuushoodii damiirku shay kaste asalku u celiya hadda dacaa maxaa u dambeeya alif sow maaha ataana maxaa u dambeeya alif sow maaha alifkaa sarfiilu wuu kala garanayaa alifka wowga ah iyo alifka ya wuu kala garanayaa sarfiilu dacaa ataa dacaa kor buu taagayo waa wow ataana waaya maxaan ku kala garanayaa bal ta un ku darso daca anaa baryey dhe wow baa iman doona ta'da horteed daacawtu ataa anaa imid dhe ya iman doonta halkaa ataytu saa darteed buu u yidhi wadamaa'iru damaa'irtu taruddu ashyaa ashyaada waxay u celisaa ilaa usuulihaa usuusheedii walaa fi lmawquufi calayhaa ka la waqfiyeyna ma bannaana nasa calaa daalika arrinka waxaa caddeeyey ibnu kharuuf sheekhii la odhan jiray wa huwa xasan waana arrin wanaagsan lianna alficla ficilka almawquufa calayhi la waqfiyayo idaa dakhalahu lxadfu xadaf hadduu galo idaa dakhalahu lxadfu xadafku hadduu galo xataa baqiya si uu baaqi ugu ahaado calaa xarfin waaxidin ow xarfayni laba xarf wajaba waxaa waajibaya alwaqfu calayhi in lagu waqfiyo bihaai sakti ha yaroo lagu dul aamusa la keenaa war maxaa kol haddaynu ha meelaha ka soo jiidanayno lagu dul aamuso maxaynu nuunkii nuunkii u xadfaynaa xadafkanina jaa'iz uu ahaa shay baaba la keensanayaa aan ajnabi ahaaye kii maxaa loo xadfay meesha xaqa u lahaa ka qawlika cih war xifdi walam yacih falam yaku haddaba falam yaku waa bimansilati lam yaci oo kale lam yaci habaa la keeni jiray lam yaci maadaama ha ha la keeni jiray dee lam yakuna habaaba la keensani xilliga waqfiga dee si hadaa looga maarmo nuunkeega ha loo daayo falwaqfu calayhi waqfinta lagu waqfiyayaa biicaadati alxarfi xarafka soo celintiisa alladii xarafkii kaana fiihi ku jiray ayaa owlaa ka mudan min ijtilaabi xarfin xaraf soo jiidadkii lam yakunan meeshaba ku jirin ha in la keeno nuunka in la soo celiyaa ka mudan walaa yuqaal la odhan maayo milu isagoo kale fi lamyaci lamyaci lafteeda ya-daa maqana ya-dii ha la soo celiyo ha-da laga daayo la odhan maayo waayo ya-daa lamtanaa la dagaalamayso xadfaysa lianna icaadat alyaa ya-da lamyaci oo la soo celiya tu-addi waxay gaadhsiini ilaa ilqaa'i iljaazim jaazimkii oo shaqayn waayo oo la laaqi yeelo bikhilaafi lam yakun lam yakunte haddii nuunka la soo celiyo jaazimkii oo shaqayn waaya meesha ma imanayo فإن الجازم جازمك اقتضى وحو كينسدي حذف ضم ضمها إن لحذفه لا حذف النون نونك إن لحذفه سيما كينسان كما بينا سيدان عديني qodobka saddexaad ee kaana ay la khaas tahay waa ka gebagabada uu sheekheenu ka dhigay waxa weeye waxadfiha in kaanada la xadfo waxdaha keligeed wa takhtasu kaana bixadfiha um-, eh, kaanadu culima waxay la khaas tahay in iyada la xadfo kaanada lafteeda ayaa la xadfayaa kaana ayaynu odhanaynaa waa la xadfayaa waxdaha keligeed mucawadan canhaa waxaa laga ciwad qaadan maa lafdiga maa inta kaana la xadfo ayaa ismigeegii iyo khabarkeegii la reebi kaanada xadfanna maabaa ciwad ka ah xadafkaasina waa waajib kol hadduu ereygan la xadfay ciwadba uu meesha ka yaallo fii mili amaa anta inaad tahay daa nafarin mid reer adag ka dhashay ama guruub adag iyo jamac adag nin u saaxiiba miyaad waxaa u samaynaysaa amaa anta daa nafarin haddaba ereyga amaa ah, maabaynu baynu haynaa hadda halkan amaa maabaynu baynu haynaa maadaasi waxay wakiil ka tahay oo ciwad ay ka tahay kaana xadfan wuxuu ahaa an kaana keena meesha antadani ismigii bay noqonoo ta xisan oo kaana ku jirta ka dhiga an kunta daa nafarin an kunta daa nafarin kaana oo qura ha la xadfo an kunta kaana oo qura ha la xadfo maxamed ibnu maalik kitaabkiisa kaafiyada waa saddex kun oo bayd oo dhadhow wuxuu ku yidhi waxaamilu damiiri mahma xudifa fa ina faslahu ladayhim ulifa وxaamilu damiiri mahma xudifa faina faslahu ladayhim ulifa haddii kaana la xadfo damiirka mutasilkii munfasil buu noqdaa haddaba an kunta daa nafarin kaana markaan xadfo taadi anta bay noqoni an anta daa nafarin bay noqon an anta daa nafarin haddaba an iyo anta ha loo kala dhexaysiiyo maa yaroo zaa'ida ah oo laga ciwad qaatay kaanadii an maa anta daa nafarin an iyo maa nuunka an ku jira ha lagu idqaamo miimka maa amaa anta daa nafarin amaa anta daa nafarin waa gabay bay ku jirtay halkaa iminka waxaa xadfan amaa anta daa nafar maxaa xadfan kaano oo qura ayaa xadfan kaano keligeed baa xadfan eeg meelaha laysku xidhee luqadda ayay ka mid tahayba amaa anta daa nafarin icraab baa lagu odhan daadaa maxaa nasbiyey baa lagu odhan amaa anta daa nafari war daadan maxaa nasbiyey ardayga dee meesha aan kaana ka eedayn kaana xadfan muxuu odhan alla khalad ba aydoo amaa anta war waa la khalad khalad ma aha waa daa nafarin meel halxidhaalaha luqaday ku jirtaa ama anta daa nafarin mararka qaarna waxaa la xadfaa kaanada iyo ismigeegoo wada socota khabarkoo quraa la soo reebaya markaana wa maca ismihaa ismigeega maceegaa la xadfi fii mili in khayran fa khayrun oo kale in khayran hadduu khayr yahay fa khayrun waa khayr in khayran ereygan in khayrana khayrani waa khabar kaana kaana iyo ismigeegii baa la xadfay in kaana alcamalu khayran or camalku hadduu khayr yahay fa khayrun fa jazaauhu khayrun inta dabadeed weeyi iyo xadiidkii nebigu lahaa waltamis raadi walow khaatiman min xadiid fargashi dahab biraba ha ahaadee walow khaatiman min xadiid ama khaataman min xadiid walow khaataman khaatamantan maxaa loo nasbiyey waa khabaru kaano kaana iyo ismigeygii baa martay walow kaana almultamasu fihi warka la raadinaya haba ahaada khaataman min xadiid wa xadfihaa xadafkeega ayay la khaas tahay kaanadu waxdaha keligeed la xadfo mucawadankiiyoo laga bedel qaatay canha xaggeega maa laga bedel qaatay fii mili amaa anta inaa taa idaa nafari nin jamacu saaxiiba ama koox wa maca smiha ismigeega maceegaa la xadfi fii mili in khayran khayr hadduu yahay fa khayrun waa khayr waltamis dalab walow khaataman haba ahaada fargashi oo min xadiidin birahe min khasaa'isi kaana kaana khasaa'isteeda waxaa ka mid a jawaasu xadfihaa xadafkeegu inuu bannaanaado walahaa waxaa u sugan fii daalika kaa dhexdiisa xaalataani laba xaaladood fa taaratan mar tuxdafu waa la xadfay waxdaha keligeed wa yabqaa waxa soo hadhay alismu ismigii iyo walkhabaru khabarkii wa yucawadu canhaa waa laga ciwad qaadan maa wa taaratan marna tuxdafu waa la xadfay maca smihaa ismigeyga miciiga wa yabqaa waxa soo hadhaya alkhabaru khabarkii walaa yucawadu canhaa laga ciwad qaadan maayo shay-un shay fal ka hore bacda an an dabadeed weeyi anta almasderiyati masderiyada ah waa fii kulli mowdicin meel kaste oo uriidda fiihi loo jeedo tacliilu ficlin in ficil lagu cilaynayo bificlin ficil kale ka qowlihim oo kaleba weeye amaa anta mundaliqan inaad tegayso ayaan indalaqtu anna u tegey asluhu wuxuu ah indalaqtu waan tegey lian kunta mundaliqan inaad adigu tegayso faqudimat ilaamu laamta waa la hormariyey iyo wamaa bacdahaaba cala alficli baa laga hormariyey lilihtimaami ihtimaam bihi isaga loo ihtimaamayo oo liqasdi اlikhtisaasi ama ikhtisaas u qasadkii fa saara wuxuu noqday lian kunta mundaliqan indalaqtu uma xudifa aljaaru jaarkii waa la xadfay waa laamka eh ikhtisaaran soo gaabsi kamaa yuxdafu sida loo xadfi jiray qiyaasan min an an looga xadfi jiray ka qowlihi tacaala falaa junaaxa calayhi an yadawafa fii baa ka xadfan ay fii an yadawafa bihimaa uma xudifad waxaa la xadfay kaana ikhtisaaran aydane gaabsi fanfasala damiiru damiirkiibaa munfasil noqday kunta ta'da ahaa fasaara wuxuu noqday an anta buu noqday uma ziida maa maabaa lagu kordhiyey ciwadankiioo ciwad laga dhigay fasaarad waxay noqotay amaa anta uma udkimati nuunu nuunta waa lagu idqaamay fi lmiimi miimkii fasaara wuxuu noqday amaa anta buu noqday wa calaa daalika kaasuu dushiisa ahaaday qowl cabaas binu mirdaas cabaas binu mirdaas qowlkiisii ayaa kan waafaqsan buu sheekhu yidhi muxuu yidhi cabaas abaa khuraan shatama anta da nafariin faina qowmiya lam takulhum dabucu abaa khuraasha war ninka abaa khuraasho la yidhaahdow amaa anta inaad tahay daa nafarin nin reer adag ka soo jeeda miyaad sidan u samaynaysaa buu yidhi fa inna qowmi aniga tolkay lam ta'kulhu mayna cunin buu yidhi adabucu abaartu tolkay ma waxaad moodaysaa inay abaar iyo gaajo la dhinteen war tolkay geesiyaalbay bay ahaayeenoo siday ummadda iyo sharafta u difaacayeen bay dhammaadeen buu yidhi kolkaa ogow buu yidhi inayna abaar iyo sannado khatari oo soo maray inayna u dhiman abaa khuraashata ama anta daa nafari kaas weeye maxalushaahidkeennu markaa asluu wuxuu ahaa lian kunta facumila fiihi waxaa la sameeyey maa dakarna waxaynu soo sheegnay wa haani mas'alada labaadna bacda in in dabadeed iyo wa low low dabadeed weeye inta iyo lowda ashardiyatayni labaduba shardiyataanka ah mihaalu daalika kaa tusaalihiisu bacda in in dabadeed weeye qowluhum qowlkooga ay yidhaahdeen almar'u qofka maqtuulun waa la dilaa bimaa qatala bihi wuxuu wax ku dilay unbaa lagu dilaa in sayfan fa sayfun hadduu seef wax ku dilo seefa lagu dilo wa in khinjaran fa khinjarun hadduu midi iyo tooray wax ku dilana midi iyo tooray wax ku dilo qofka waxaa la yidhi kolba wuxuu wax ku dilo una lagu dilo laakiin dee masaa'il baa jira culimmada fiqigu ay ka soo reebaan nini hadduu inan yar ama hadduu inan yar qaato uu kufsado oo gruub tobano bay oo siday ilmihii yaraaya carruurta ahaa uu kufsanayeen uu dhinto toban kaba hala wada kufsada miyaynu odhan ilma ayr kufsi bay ku dileene iyagana kufsi ha lagu dila miyaa maydee lagu la odhan maayo xaaraan bay ku dhaceena xaaraantii ma aha qofku wuxuu wax ku dilaa lagu dilaa ilaa masaa'il dee fuqahadu ay yaqaaniin oo lasoo reebo mooyaane almar-u qofka maqtuulun waa la dilayaa bimaa qatala bihi kuu wax ku dilay baa lagu dili in sayfan hadduu sayf wax ku dilay fa sayfun wa in khinjaran hadduu midi ku dilayna khinjaran markaa kha'da anigu waan kasriye waa la fadxin karaa hoosta su inoo sheegayo wayna bannaan tahay in la kasriya wa in khanjaran dhe ama wain khinjaran dheh fa khinjarun wannaasu dadka majziyuuna waa la abaalin biacmaalihim camalladoodaa lagu abaalin in khayran in kaana camaluhum khayran fa jazaauhum ilaa afar weji baa ku bannaan laakiin wa in sharan camalkoogu hadduu shar yahayna fa sharun abaalkooguna waa shar in khayran fa khayr camalkoogu hadduu khayr yahay abaalkoogaa khayr noqon hadduu camalkoogu shar yahay abaalkoogaa shar noqon wa qaala shaacir gabayaabaa gabay tiriyo wuxuu yidhi laa taqrabanna dahra aala mudarifin in daaliman abadan wa in madluuma gabay buu ninkani tirinayaa wuxuu yidhi لا تقربن الدهر آل in daaliman abadan wa in madluuman wuxuu leeyahay laa taqrabanna war ha u dhowaan addahra noloshaada ama weligaa aala mudarifin ree aala mudarif hooy ree aala mudarif faraha lalama galo in daaliman haddaad tahay mid dulmiyaya abadan weligaa wa in madluuman iyo haddaa tahay mid la dulmiyayaba war gar iyo gardarro wey halkaynu gar iyo gardarre ka nidhaa ayaa carabtuna in daaliman wa in madluuman ka yidhahdeen gar iyo gardarro reerkaa faraha la gelin buu yidhi hadaba in daaliman abadan wa in madluuman taasaynu u jeednaa ey in kaana hadduu yahay maa qatala bihi ku wax ku dilay sayfan seef faladii ka yuqtalu bihi lagu dilayaana sayfun wey in kaana camaluhum haduu yahay khayran fajazaauhumna khayrun wey wain kunta daaliman haddaad tahay mid gardaran oo daalima iyo in kunta haddaad tahay madluuman wa mihaaluhu tusaalihiisu bacda low low dabadeed qowluhu calayhi asalaatu wasalaam rasuulka qowlkiisii oo kaleba weye nin inan doonayey ayuu rasuulku ku yidhi meher inanta keen meherkaygii waxba ma hayo buu yidhi rasuulku wuxuu idhi iltamis walow khaataman min xadiid war wuxuun inanta waxbaa lagu meheriyaaye wuxuun u keen walow fargashi birana ha ahaadee iltamis raadi walow khaataman haba ahaada fargashi min xadiidin bira inanta waa in wuxuu lagu meheriyaa ilaahay baa xaq uga dhigay meherkaa laakiin hadday adiga kuu soo dhiibta ka waran ay tidhaahdo waxaad igu meherinaysaa boqol giraam oo dahaba intiina anaa haya hoo intaba inta intaydanba igu meeri hadday ku tidhaa way iska bannaan tahay waxba odhan mayno waa meelka dhac odhan mayne hadday iyadu tidhaahdo intaa laygu meeriye intiina ay tidha anaa kaa bixinaya dee ka qaadoo si wax alla wax mushkilada <laughs> oo jiraa ma jiro wa qowlu shaaciri gabayaa haddaba iltamis walow khaataman min xadiid nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu leeyahay iltamis raadi walow kaana almultamasu fiihi wey walow kaana maa taltamisu khaataman min khaataman min xadiid wa qowlu shaaciri gabayaaga qowlkiisoo kaleba weeye laa ya'manu dahra duu bagyin walow melikan junuuduhu daaqa canha sahlu waljabalu gabayaaga odhanaya laa ya'manuun dahra duu bagyin walow melikan junuuduhu daaqa canha sahlu waljabalu laa ya'manu aamin ma noqdo adahra weligii aamin ma noqdo duu baqyi nin dulmi u saaxiibihi qof dulmi u saaxiibihi aamin ma noqdo walow melikan boqor miyuu ahaado junuuduhu ciidamadiisa daaqa canhaa cidhiidhi ay ka noqdeen asahlu dhulka bannaan iyo waljabalu dhulka buuraha ah hadduu boqor yahay buur iyo bannaanba ciidankiisu uu buuxiyey oo laakiin dulmi iyo gardarro uu ku jiro aamin ma aha beydkani waxa halkan ay soomaalidu ka yidhaahdiin dhagarqabe dhulka u dhaqdhaqaaqa bay yidhaahdeen dhagarqabe dhulka ayaa u dhaqdhaqaaqa kolka waa saas oo kale weeye laa ya'manu aamin noqon maayo addahra weligii aamin noqon maayo duu bagyin qof dulmi u saaxiibihi walow melikan waxay ka dhigan tahay walow kaana albaaqi ka daalimkuu haba ahaada melikan boqor boqorka oo junuuduhu ciidamadiisa daaqa canhaa cidhiidhi uu ka noqday asahlu dhulka bannaan iyo waljabalu dhulka buurihihi ey walow kaana ha ahaada maa taltamisu ka ad dalbaysaa khaataman fargashi min xadiidin bir ah walow kaana haba ahaado albaaqii ka baaqiga ee daalimka ihi melikan boqorba ha ahaado in sha allahu tacaala halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala alaa aclam su-aalihii culima waan soo ceshanaynaa insha allah haddii rabbi ogolaado berri waynuu soo diyaargaroobi masaaxifta ayaynu iska weydiin doonaa ama xalqad xalqadda aan nidhaahno laakiin kolley su-aalihii oo laga shaqaynayo waa inaynu diyaar u ahaana haddii ilaha yidhaah